alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira walaalayaal ilaahay wuxuu inugu galladaystay diin kaamil ah waxau ilaahay u soo dhiibay nebiga sala allahu aleyh wasalam oo nebiyada ugu khayr badan oo nebiyada waxaa ugu fadli badnaa nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam kitaabka lagu soo dejiyeyna waxau ahaa afdal kutub kutubta allah soo dejiyey kitaabka ugu fadliga badan ee ugu mudan ayuu ahaa diintuna waa kaamil oo waa dhammaystiran tahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii sida allahba uu yidhi maanta ayaan idiin dhammaystiray diintiinnii waa maalintii aayaddu soo degtay marka diintu waa kaamil wax nuqsaana ma leh waana dhammaystirantay diintaasi waxaa laynoogu sheegayaa liibaanteenna adduunyada iyo ta aakhiro mid walba cidda diintaa raacdaa ee rumaysee qaadataa waxay noqonaysaa cid liibaanays dariiqa diinta lagu qaadanayo cilmi baa ugu horreeya in diintii loo aqoon yeesho la barto diintii haddii aan la baran laguma dhaqmi karo lagumana camal fali karo marka cilmigu aad iyo aad buu muhiim u yahay diintina waxay ka kooban tahay caqaa'id ictiqaad la rumaynaayo iyo acmaal la samaynaayo ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat qur'aanka waa ku badantay waxaa laysku ladhaa iimaan iyo camal saalixa iimaan keliya laguma dayn ee iimaankii waa inuu camal raacaa iimaankii iyo camalkii oo isku ladhan baa lagu liibaanayaa khasaarahana lagaga badbaadaya waalcasr ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw biasabr ilaahay wuxuu inoo sheegay dadkoo dhamm inay khasaare ku sugan yihiin afar shay cidda kulansata mooye cid kale inaynay khasaaraha ka baxayn afartaa shay waa maxay waa iimaan iyo camal saalixa ah, iyo in laysu dardaarmo xaqa iyo in la ysu dardaarmo sabirka bimacnaa iimaanka iyo camalka saalixa waxaa laga qaadanayaa waa inuu ruuxu noqdaa mid naftiisa u wanaagsan oo saalixan linafsihi waa inuu noqdaa naftiisii waa inuu saalix u yahay oo wanaagga ula yimaaddaa wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabrina waxaa laga qaadanayaa waa inuu noqdaa muslixan lihayrih cidda kale isaga ka soo hadhayna mid hagaajinaya oo islaaxinaya waa inuu yahay saalixan linafsihi muslixan lihayrih waa inuu saas noqdaa haddaba mawduuca muxaadarada la rabo inay ku saabsan tahay waxay tahay aadaabta iyo akhlaaqda akhlaaqda wanaagsan iyo aadaabta wanaagsan aad yo aad bay muhim u tahay sharciga gudihiisana aad baa loogu ammaanay aadaabta wanaagsan ama akhlaaqda wanaagsan nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innamaa bucittu liutammima makaarima alakhlaaq waxaa lay soo diray si aan u dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan akhlaaqda teeda wanaagsan inaan dhammaystiro aawadeed baa lay soo diraa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waa in akhlaaqda la wanaajiyaa oo lala yimaada xusnulkhuluq nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku sifaysnaa inuu akhlaaq wanaagsan yahay oo allah wuxuu yidhi wa innaka calaa khuluqin cadiim waxaad ku sugan tahay akhlaaq weyn bimacnaa akhlaaq weyn oo wanaagsan baad ku sugan tahay caaisha markii la weydiiyey radia allahu canha wa ardaahaa nebiga sala allahu alayh wasalam akhlaaqdiisa waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan wuxuu ahaa akhlaaqdiisu qur'aanku ahaa bimacnaa qur'aankuu ku camalfalay akhlaaqda qur'aanku sheegay ayuu ku dhaqmay oo la imanayay nebigu calayhi asalaatu wasalaam ilaahay nabiga sala allahu aleyh wasalam waa ammaanay fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik inuu akhlaaq wanaagsan yahay inuu raxmad badan yahay inuu debacsan yahay inaanu akhlaaqdiisu qallafsanayn ayuu ilaahay ku ammaanay nebiga calayhi asalaatu wasalaam axaadiista nabigana sala allahu aleyh wasalam axaadiis badan baa soo aroortay oo tilmaamaysa akhlaaqda nebigu inay wanaagsanayd anas ibnu maalik waxa uhi radia allahu canhu wa ardaah nebiga waxaan u shaqeeyey calayhi salaatu wasalaam toban sano iguma odhan shay aan sameeyey maxaad u samaysay lima facalt waxaan sameeyey maxaad u samaysay ima odhan oo iguma canaanan waxaan samayn waayeyna iguma odhan maxaad u samayn weydey waxaanu tilmaamay nebiga sala allahu aleyh wasalam in gacantiisu debacsanayd ayuu tilmaamay ilaahay wuxuu inoo sheegay in rasuulka lagu daydo laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasanatun liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir rasuulka waxaa idinku sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ku dayasho wanaagsan bimacnaa ku dayda marka waxaa layna amray inaynu rasuulka sala allahu aleyh wasalam ku dayanno ayaa layna amray akhlaaqdii wanaagsaneed ee nebigu ku sifaysnaa in lala yimaadaa waxay noqonaysaa mid laynaga rabo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay waxyaalaha jannada lagu galo inay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan oo markii nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wax jannada lagu galo maxaa ugu badan qaala taqwa allaahi wa xusnu alkhuluq wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu badan taqwada ilaahay laga baqo iyo akhlaaqda wanaagsan baa ku badan labadana waa la israaciyaa axaadiis kalena waa ku soo aroortay iyadoo labadaa la ysku daraayo oo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ittaqi llaha xaysumaa kunt wa atbic asayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka baq meel kastaad ku sugan tahayba meel kastaad joogto ilaahay ka baq xumaantii kaa dhacdana waxaad ka dabageysaa wanaag si wanaaggaasi u baabbi'iyo xumaanta waayo wanaaggu xumaanaha waa baabbi'iyaa ina alxasanaati yudhibna asayi'aat wanaagyaalka iyo khayraadku waxay tegsiiyaan oo baabi'iyaan xumaanaha wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan nebiga wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam dadka waxaad kula dhaqantaa akhlaaq wanaagsan kula dhaqan wuxuu kaloo nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam inna aclaakum yacnii ka idinku korreeyo xagga mansilada iyo derajada wa aqrabakum minii majlisan iiguna dhow xaggayga makaan ahaan axasinukum akhlaaqa bimacnaa jannada derajada sare dadka gelaya nebigana ugu dhowaanshaha badani inay yihiin kuwa akhlaaqda wanaagsan ayuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam marka akhlaaqda in la wanaajiyo fadli badan iyo ajar badan iyo derajo badan in lagu helaayo ayaa laga qaadanaya xadiis kale wuxuu sheegayaa nabigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam ana zaciimun bibaytin fii acla aljannati liman xasuna khuluquh waxaan u dammaano qaadayaa guri jannada ugu sarreeya bimacnaa guryaha ugu sarreeya ka mida cidda akhlaaqdiisu wanaagsanaa taan u ballan qaadaya zaciim bimacnaa damiin zaciim waxaa looga jeedaa waa inuu damaano qaadayo waxaan u damaano qaadayaa guri derajada kuwa ugu sarreeya ka mida waxaan u ballan qaadayaa ciddii akhlaaqdiisu wanaagsanaataa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa derajo koraysa in lagu gaadhayo akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda wanaagsani waa mawduuc ballaadhan waxyaalo badan bay koobsanaysaa hadday markaa tahay hadalka wanaagsan hadday tahay wejiga furan hadday tahay wanaagga ruux inuu ku deeqaayo hadday tahay inuu dhibta dadka ka haysanayo hadday tahay inuu xishoonaayo inuu deeq leeyahay inuu wanaag leeyahay wixii markaa uu awoodi karo inuu cid ugu deeqo oo macruufee wanaagsan culammada qaarkood markay sheegayaan waxay yidhaahdaan akhlaaqda wanaagsan waxaa u asala badlu nada wa kafu aladaa yacni in waxa weeye wanaagga la bixiyo annada waa qoyaanka waxaa loo jeedaa yacni macruufkiiyo wanaaggii in lagu deeqo oo hadduu xoolo haysto xooluhu ku deeqayaa hadduu cilmi hayo cilmigu ku deeqayaa hadduu marka caqli iyo ra'yi wanaagsan hayo ra'yigaa wanaagsan buu ku deeqayaa dadka wuxuu awoodi karaya inuu anfaco waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan oo kii maskaxda badnaa iyo caqliga badnaa dadka uu la taliyo oo ra'yiga wanaagsan ugu deeqo kii cilmiga lahaa cilmiga ugu deeqo kii xoolaha hayay xoolaha ugu deeqo marka waa macruuf wanaaggii in la bixiyo wa kaful adaa dhibtana in la haysto oo qofku afya addin mid walba ama afya gacan mid walba dadka waa inuu nabadgeliyo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih sida xadiiska nebigu uu sheegayo calayhi salaatu wasalaam muslimka dhammayska tirani waa kay muslimiintu ka badbaadaan oo ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa mid walba ay ka badbaadaan oo qofkii cidnaba aanu dhibin cidnaba aanu lur u geysan ficil ahaanna aanu dhibin odhah ahaanna aanu ku dhibin ficil iyo odhaah midnaba inaanu ku dhibin weliba waxaa la hormariyey carabkaa la hormariyey almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih waayo dhibaatada gacanta waxay timaaddaa marka tacarabku timaaddo dabadeed afku inuu xumaadaa wuxuu sababayaa gacanina inay timaaddo ayuu sababaya saas aawadeed waa in laga taxadiraa in waxa weeye cidnaba la dhibo oo wax loo geysto af yo addin midnaba almuslimu man salima almuslimuuna waxaa loo jeedaa muslimka islaamnimadiisu dhammayska tirantaa loo jeedaa wa kafu ladaa waxaa kaloo soo gelaysa talaaqatu lwajhi wejiga in la furo oo waji wanaagsan oo bashuush ah oo farxad leh dadka lagu qaabilo oo ruuxu waa inuu wejigiisa furaa nebigu sala allahu alayh wasalam waa weji furnaa waxa uu ahaa kasiira tabassum mid dhoolla caddayntiisu badan tahay buu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu u dhoolla caddayn jiray markaa dadka salaamayso ama qaabilayso waa in weji wanaagsan aad ku qaabishaa inaad wejiga ururiso aad wejiga kab ka dhigto oo aad marka ishool xumayso oo indho cadho aad ku eegto ma aha laakiin weji furan oo farxaan ah oo dhool la caddaynaya waa inaad ku qaabishaa dadka kale mu'miniinta waa inaad ku qaabishaa weji furan nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam laa taxqiranna min almacruufi shay'an walow an talqaa akhaaka biwajhin taliiq ha xaqirin shay wanaagga ka mida ah, kulay ku tahay dadka inaad kula kulanto weji furan wejiga waa inuu noqdaa mid farxadii ka muuqanayso oo dhoolla caddaynaya isagoo la moodaayo ruuxu inuu cadhaysan yahay waa in dadka aanu salaamin ama dadka aanu qaabilin akhlaaqdii wanaagsanayd waxba ka dhiman hadduu caynkaa yeelo ee waa inuu wejigii furaa akhlaaqda wanaagsan bayna ka mid tahay waana shay macruuf oo sadaqad ah oo ajar uu ka helaayo shayga afraad ee akhlaaqda wanaagsan ay koobsanaysa waxaa ka mid ah liinu lkalaam hadal wanaagsan in lagu hadlo ama alkalimatu tayiba nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alkalimatu tayiba sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqad marka afartaa shay oo laysu geeyey ayaa waxaa la ysku yidhaahdaa xusnulkhuluq badlmacruuf wanaagga in la bixiyo oo lagu deeqo xag odhah ahaan iyo xag ficil ahaan mid walba wanaagga lagu deeqaayo waxaa ka mid a ah oo soo gelaya ruuxii aan wax qabsan karayn inaad caawiso ruux baa alaab culus qaadan kari waayey ama wuxuu saari kari waayey meeshuu doonayay inuu saaro inaad la qabato ama u saarto waxay ka mid tahay badlulmacruuf wanaaggii oo la bixinayo waayo xooggaagii baad ku deeqaysa oad ruuxii ka anfacaysaa farsamo aanu garanayn buu samaynayaa inaad farsamadii tusto oo aad tidhahdo sidan iyo sidan baa la yidhaahdaa waa caynkan waa badlulmacruuf waa wanaaggii oo lagu deeqaayo wanaaggii oo lagu deeqayo ayay soo gelaysa marka shayga koowaad waa in wanaaggii lagu deeqo oo ruuxu deeqsi ku noqdo xoolihiisa iyo xooggiisa iyo ra'yigiisa iyo cilmigiisa mid walba xataa ruuxu hadduu u baahdo jaahaaga inaad ka anfacdo iyo wejigaaga inaad wejigaaga ku anfacdo bimacnaa cid buu wax ka doonayaa ciddaa uu wax ka doonaayo inaad u shafeeco qaaddo waa wejigaagii aad ka anfacday ishfacuu tu'jaruu walyaqdi illaahu calaa lisaani nabiyihi ma axab nabigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam ergeeye oo shafeeco qaada ilaahayna ha ku xukumo yacni waa ku xukumayaa carabka nebigiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaystuu ku xukumaya shafaacadaa ruuxee ajar baa ugu sugan man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha shafaaco wanaagsan ruux hadduu shafeeco qaado oo cid uga codsado codsi wanaagsan oo wax wanaagsan u codsanayo ajar buu ka helaya wuxuu noqonayaa ma'juur wuxuu noqonayaa mid laga ajar siinayuu noqonaya kaful adaa dhibta in la haysto oo sinaba cidnaba aan loo dhibin oo qofku dhibtiisii uu ka ceshado dadka kale uu ka ceshado dhibtiisi oo cid inuu xaq darro ku dhibaa mid u bannaan ma aha intay doontaba dhibaatadaasi hal la ekaato wejiga waa in la furaa hadalka waa in la wanaajiyaa hadalka waa in la debciyaa wqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan ina ashayطaana yanzagu baynahum ilaahay wuxuu yidhi addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa ha yidhaahdaan hadalba hadalku ka wanaagsan yahay waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan axsan waa ismu tafdiil hadduu noqdo hadalla inuu wanaagsan yahay midna ka wanaag badan yahay ka wanaagga badan baa layna amray in la yidhaahdo oo hadalba hadalku ka fiican yahay ka wanaag badan yahay lala yimaado marka waa in hadal wanaagsan la ysku qaabilaa ruuxuna waa inuu ka qiyaasaa dadka isagu wuxuu jecel yahay wuxuu jecel yahay in lagula mucaamilo oo lagula dhaqmo waa inuu dadka kula dhaqma sida xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyaba uu sheegay ou nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man axabba an yudkhala aljannata wayuzaxzaxa min annaar falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi walyowmi alaakhir walya'ti ila annaasi bialadii yuxibu an yu'ta ilayh wuxuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam kii jeclaysta in janno la geliyo naarna laga fogeeyo laga dheereeyaa sidaa jeclaystaa ilaahay iyo maalinta aakhiro isagoo rumaynaya geeridu ha u timaaddo walya'ti ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh ha ula yimaaddo dadka oo ha kula dhaqmo wuxuu jecel yahay dadku inay kula dhaqmaan ama ula yimaadaan ruuxu wuxuu jecel yahay dadku inaynay ku xadgudbin isna waa inaanu dadka ku xadgudbin wuxuu jecel yahay inaan la dhibaatayn isna waa inuu markaa dadka aanu dhibaatayn oo xaqdarro aanu ku dhibaatayn wuxuu jecel yahay dadku inay wanaag u falaan waa inuu isaguna dadka wanaag u falaa wuxuu jecel yahay hadduu qaldamo inaan la fadeexadin isna waxa weeye waa inuu dadka asturaa oo aanu fadeexadin oo wixii yacni qalada ee laga galay waa dadkii inuu markaa u xilqariyo o asturo waa inuu isku daya wuxuu jecel yahay in loo cudurdaaro isaguna dadka waa inuu cudurdaaraa wuxuu jecel yahay wanaaggiisa in waxa weeye loogu shukri naqo waa inuu isaguna dadka kale wanaaggooda ugu shukri naqaa nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man laa yashkuru annaasa laa yashkuru allah kaan dadka u shukrinin oo wanaaggay u faleen iyo nicmaday u faleen ama wanaaggay u sameeyeen aan uga shukri naqinoo qiran oo ku ammaanin ilaahayna uma shukri naqo bimacnaa hadduu dadkaba u shukru naqi waayey ilaahayna u shukri naqi maayo waa mas'ale weyn waxaa laga qaadanayaa xaqaa dadka ruuxa gudan waayey oo u shukru naqi waayey wanaaggay u faleen inuu xaqa ilaahayna aanu gudanayn oo ilaahayna aanu shukri naqayn marka ciddii wanaag u gasha waa inu uga shukriyaa waa inu nicmada qirtaa waa inu nicmadana ka abaalka darin marka khulaasadu waxay tahay waliya'ti ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh waa inuu dadka ula yimaadaa oo kula dhaqmaa wuxuu jecel yahay dadku inay ula yimaadaan oo kula dhaqmaan waa inuu dadka kula dhaqmaa ula yimaaddaa akhlaaqda wanaagsan u ku qaabilah waxyaalaha soo gudagelaya akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mida ikhlaaska in lala yimaado oo camalka ilaahay loo saafi yeelo waayo wax kastoo wanaaga liajli illaah marka loo sameeyo ilaahay dartii baa sawaab iyo ajar lagu helaya hadduu ruuxu akhlaaqdii wanaagsanaa daahiran ula yimaado aanu niyo ikhlaasa ula imaniyo ilaahay sawaab iyo ajar inuu kaga doonaayo sawaab iyo ajar ku heli maayo waa inuu ikhlaas iyo ixtisaab ajar doon uu ilaahay ajar kaga doonayo akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan waa inuu markaa ula yimaada ikhlaas ajar doon waa inuu markaa yahay istusnimo waa inaynay ka ahayn ammaanuu dadka kaga doonayo waa inaynay ahayn waa inaanu islahayn dadku ha kugu ammaanaan waxay yidhaahdaan hebel waa akhlaaq wanaagsan yahay ama heblaayo waa akhlaaq wanaagsan tahay ama hebel waa dhaqan wanaagsan yahay ama heblaayo waa dhaqan wanaagsan tahay yacnii sidaas inay ku ammaanaan waa inaanu markaa dadka ka doonin waa inuu ilaahay sawaab iyo ajar kaga doonaya oo akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ula imanaya liajli illaah ilaahay dartii waa inuu la imanaya camalan ikhlaas lahayn la aqbali maayo wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin lama amrin inay ilaahay u khaalis sameeyaan mooyaane oo camalka ilaahay u saaf yeelaan mooye wax kale lama amrin ikhlaas baa layna amray innama alacmaalu bianniyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa camalladu waxay ku ansaxayaan niyooyinka qof walbana waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyaa u sugnaaday faacbud illaaha mukhlisan lahu diin ilaahay diinta u saafiyee allah oo keliya caabud istusnimada waa in layska jiraa waayo istisnimo in lala yimaado waxay ka mid tahay min aswa alakhlaaq akhlaaqda waxyaalaha ugu xunxun bay ka mid tahay xusnulkhuluq waxaa ugu horreeya in akhlaaqda iyo aadaabta ilaahay lagula dhaqmayo in la wanaajiyo oo ikhlaas ilaahay lagu caabudo camalka ilaahay loo saafi yeelo taas ayaa waxay tahay waxa ugu horreeya akhlaaqda wanaagsan ugu horreeya cilmiga markuu ruuxu doonaayo iyo camallada kale wanaagsan markuu samaynaayo mid walba waa inuu u sameeyaa liajli illaah ilaahay dartii waa inuu u sameeya nebigu wuxuu ku yidhi xadiiskii saxiixa ee xadiisulqudsiga ahaa ee uu ilaahay ka soo warinayey ana aghna ashuraka'i can ishirk faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktu wa shirkah wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay ka soo wariyey inuu ilaahay yidhi anigu cidda qhaniyada ee hodannada ah ka ugu qanisan ee ugu maarmitaanka og baan ahay oo ay ugu fara badan tahay siduu shirkiga ka maarmaya kay ugu badan tahay baan ahay bimacnaa siaan shirki aan khani uga ahay cid uga khaniya ma jirto faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktu wa shirka kii camal sameeya uu cid kale ila wadaajiyey isagii camalkaa uu ila wadaajiyeyba waa ka tagaa marka waxaa laga qaadanayaa camalka hadduu shirki soo galo shirkigaasi kii weynaa ha noqdo ama kii yaraa ha noqdee inuu camalkaasi yahay camal marduuda ah oo aan la aqbalayn inuu yahay ayaa laga qaadanaya akhlaaqda wanaagsan waxyaalaha soo gelaya waxaa ka mida ah alxayaa xishoodka ayaa ka mid a ah. ruuxu waa inuu xishoodaa waa inuu iska jiraa xishood la'aanta waa inuu iska jiraa khayr badan baana ku jira xishoodka waayo shucabka iyo qaybaha iimaanku ka mid yahay sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska saxiixaynku odhanayo aliimaanu bidcun wasabcuuna shucbah faaclaaha qawlu laa ilaaha ila allah waadnaaha imaadat aladaa can alariiq walxayaa'u shucbatun min aliimaan nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan gobol ama dhowr iyo toddobaatan qaybood weeye waxa ugu korreeya shacabka ama qaybaha iimaanka qawlu laa ilaaha ila allah yacni kelmadda tawxiidka ugu korraysa shucabuliimaan shucbada ugu fadliga badan ee ugu korraynta badan waa qawlu laa ilaaha ila allah inay ugu fadli badan tahayna dee adillo badan baa laga qaadanaya wa awalu waajib waana aakhiru waajib laa ilaaha ila allah waa waajibkii ugu horreeyey waajibka ugu horreeye ruuxa fuulaya waa laa ilaaha ila allah waana waajibka ugu dambeeya waa asalkii diinta waayo nebi walba waxaa lala soo diray kelmadda tawxiidka wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun allah wuxuu inoo sheegay rasuul kasta inuu la soo diray laa ilaaha ila allah rasuul kasta wuxuu ku baaqayey laa ilaaha ila allah rasuul kasta wuxuu lahaa ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayruh allahoo keliya caabuda macbuud kaloo xaqah oon allah ahaynu idinma sugnaan macbuudka xaqa idiin sugnaaday waa allaho oo id jaa'athum arusulu min bayni aydiihim wa min khalfihim an laa tacbuduu ila allah nebi maxamed muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu laa ilaaha ila allahu dhaha waa liibaanaysaan haddaad tidhahdaan yaa mucaadu innaka ta'tii qawman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayh shahaadatu an laa ilaaha ila allah yani waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa ha noqoto shahaadada tawxiidka marka aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba faaclaha qawlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadatu lada can iariiq qaybaha iimaanka waxa ugu hooseeya waddada in laga baydhiyo waxa dadka dhibaya waxay soo gudagelaysaa kaful ada dhibtii oo la haysanayo dariiqii in waxa weeye dadka waxa dhibaya la dhigo hadday dhagxan tahay iyo hadday dhibaato kale tahay mid walba waxay ka hor imanaysaa sidii iimaanku keensanayay ka hor imanaysa marka waa in dhibta la haystaa xataa haddaanan adigu dhigin inaad ka dudaa waxay ka mid tahay waxyaalaha fadliga leh ee iimaanka soo gudagelaya oo qaybihii iimaankay ka mid tahy waddada in laga baydhiyo waxa dadka dhibaya quraarad lagu jijabiyey haddaad aragto inaad ka gurto dhagax la dhigay waddada oo lagu turunturoon karo haddaad aragto inaad ka dudo qodxan markaa taalla haddaad aragto inaad ka qaaddo waxay soo gudagelaysaa qaybaha iimaankay soo gudagelaysa wa adna'aha imaatat aladaa can alariiqa walxayaa'u shucbatun min aliimaan mawdicu shaahid waa kan xishoodku waa qayb iimaanka ka mid ah marka in la xishoodaa waxay ka mid tahay iimaanka waxayna ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu arkay nin saxaabiya oo nin kaleo saxaabiya waaninaya markuu weydiiyey ayuu wuxuu u sheegay inuu xishoodka ka waaninayo markaasaa nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam dachu fa innahu laa ya'tii ila bikhayr ka tago daah waayo xishoodku waxaan khayr ahayn ma keeno xishoodku khayrun buu keenaa markaa nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam xishoodku inuu khayrun keenayo oo waxaan khayr ahayn aanu keenaynin ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam taana waxaa ku sugan fadlulxayaa xishoodku fadligu leeyahay ayaa ku sugan nebigu sala allahu aleyh wasalam kaana ashadda xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha nebigu waa xishood badnaa calayhi asalaatu wasalaam bacdu saxaaba waxay yidhaahdeen gabadha shabbadda ah waa ka xishood badnaa nebigu sala allahu aleyh wasalam waxaa la ogsoon yahay inanta gurigooda joogta ee aan cid kale ayna isdhex gelin ee aan guur soo marin ee shabadda ah ee gurigooda joogta ee maxajabadda ku ah inay xishood badantaa la garanaya saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen nebigu sala allahu alayh wasalam gabadhaa shabadda ah ee gurigoodii ku sugan ee muxajabadda ah? nebigu waa ka xishood badna kaana ashadda xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha waxaa laga qaadanayaa sida xishoodka nebigu sala allahu alayh wasalam u badnaa ayaa laga qaadanaya xishoodkii waa layna amray nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam istaxi min allahi kama tastaxi rajulan min saalixi cashiiratika laa yufaariquk xadiis culammada qaarkood ay taxsiiniyeen oo albaani ka mid yahay oo culammada taxsiinisay waxa uu sheegayaa ilaahay uga xishood sida nin wanaagsan oo saalixa oo qoladaada ka mid ah oo aan marnaba kaa tegayn aad uga xishoonayso kale ilaahay uga xishood waxaa la ogsoon yahay saalixiintae wanaagsan ee fadliga leh hortooda in xumaan lagu sameeyo waa laga xishoodaa hadduu xataa ruuxu faasiq yahay waxaa laga yaabaa fisqiga inuu qarsado iyo xumaanto miduun dee waxa weeye mujaahir ahoo wax alla wuxuu aaba yeelaya ayna jirin mooyaane haddii innaba ruuxa in yaroo xishoodii ku baaqi tahay dadka ahlufadliga ama ahlusalaaxa ama wanaagga u saaxiibka ah inuu hortooda xumaan ku sameeyo waa karaahiyaysanaya moo dhibsanaya waxaa laga yaabaa dabadooda inuu ka sameeyo inuu la dhuunto inuu dad fasaqa ah markuu la joogo sameeyo laakiin dadkaas saalixiinta ah inuu hortooda ka xishoodo inuu xumaan kula yimaado ayaa laga yaabaa nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxaad uga xishootaa nin wanaagsan oo saalixa oo cashiiradaada iyo qabiilkaaga ka mid a waan kaa faaruqaynoo mar walba kula jooga sidaad uga xishoonayso kale ilaahay uga xishoota marka alxayaa min allah baa jira xadiis kale wuxuu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam istaxyuu min allahi xaqa alxayaa ilaahay ka xishooda xishoodku xaqa u leeyahay xishoodku xaqa u leeyahay nebiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam nebigu waa u fasiray xishoodka uu xaqa u leeyahay ilaahay oo waxa uu yidhi an taxfada alra'sa wamaa waca wa an taxfada albatna wamaa xawa xishoodka uu ilaahay xaqa u leeyahay waxaa ka mid ah madaxa iyo wuxuu koobay inaad ilaaliso madaxii muxuu koobay kurkaa sare waxaa ku yaalla xawaas badan oo arag leh oo maqal leh oo marka waxa weeye ur leh oo dhadhan leh marka waxa uu cunayo waa in wax dembiya ah aanu cunin dhegihii waa inaanu ku dhegaysan wax dembi ah indhihii waa inaanu ku eegin wax dembi ah waa ilaalin oo ilaalinayo madaxa iyo wuxuu koobay ilaalinayo maskaxdii waa inaanu markaa kaga fakerin wax aan loo oggolayn tafakkaruu fii khalqi illaah wala tafakkaruu fi illaah ilaahay makhluuqaadkiisa ka fakera allah ka fakerina allah daatadiisa ka fakerinaya sida uu yahay an taxfada alra'sa wamaa wacaa xaaraan inuu cuno xoolo cid kale leeyihiin cuno ribo cuno xoolo u dhacay cuno kullu daalika waxay ka hor imanayaan ilaalintii la ilaalinaaya kurka an taxfada ara'sa wamaa wacaa waalbatna wamaa xawa caloosha iyo wuxuu koobaabayna waa in ruuxu ilaaliya calooshii waxa uu gelinayo wuxuu ku cabbaayo wuxuu ku cunayo wuxuu ku gurayo waa inuu markaa ilaaliya xalaal waa inuu cunaa xaaraan aanu cunin wa an tadkura almawta walbila aw kama qaala calayhi asalaatu wasalaam waa inaad geerida xasuusataa aksiruu min dikri haadimi aladaat waa kii xadiiska la sheegayey farabadiya ka macmacaanka gooya xuskiisa iyo xasuusadkiisa farabadiya geerida ka macmacaanka gooya waxaa loo jeedaa geeridaa loo jeedaa aakhiro iyo geeridii waa in la xasuusta iyo qabrigii waa inuu ruuxu is yidhaahdaa oo ka fakaraa geerida waana inuu is yidhaahdaa markaa waxay dhawaan baad dhimanays yaa wuxuu cabdullaahi ibnu cumar yidhi ida asbaxta fala tantadir ilmasaa wa idaa amsayta fala tantadir asabaax haddaad subaxaysato inaad habeensanayso ha sugin waa inaad istidhahdaa maantaad dhimanays ood u camal fashaa sidii mid maanta dhimanaya haddaad habeensatana waa beriga ha sugin oo ha ku xisaabtama inaad waa beriisanayso yacnii u dhaqan sidii mid caawa dhimanaya xataa salaadda maxaa laynagu yidhi salli salaata muwaddic waxaad tukataa mid adduunyada sagootiaya salaaddiisoo kale tuko yacni waa inaad xasuusataa bay culammadu yidhaahdeen markaad salaadda isu taagto inay dhici karto salaadani inay tahay tii kuugu dambaysaa tukato ila ma ogid goortay noqon doontee waxaa suuragal ah inay tahay aakhiru salaatin lak salaaddii kuugu dambaysee kuu sugnaata inay noqotaa dhici karta marka allah waa in loo noqdaa waa in la xishoodaa waa in aadaabta lagu dadaalaa akhlaaqda wanaagsan fadli fara badan baa ku jira adillo badanna waa ku soo aroortay suwar badanna akhlaaqdu waa leedahay usuusha aynu soo sheegnay ayaa marka ay ku urursan tahay oo ay gudagelays oo shantii asal aynu tilmaannay alasl awal ikhlaaska ugu horraynaya oo camal kastaba asal buu u yahay in ilaahay dartii waxa la qabanayo ee wanaagsan loo qabanayo ee istusnimo iyo magacdoon iyo dadka agtooda in sharaf lagu yeesho aan loo qabanayn iyo in wanaagga lagu deeqaayo iyo in dhibta dadka laga haysanayo iyo in hadalka la wanaajinayo hadal debacsan oo wanaagsan lagu hadlaayo wax dembiya aan lagu hadlayn wax baqiya xadguduba aan lagu hadlayn wax cid lagu luraya aan lagu hadlayn sida loo hadlayaa si qallafsan aynay ahayn dumarka iyaga gaarnimadooda ragga ajaanibtaa markay la hadlayaan inay hadalka jiljilciyaan oo debciyaan iyada markaa waxba looma ammaanin falaa takhdacna bilqawli fayamaca aladii fii qalbihi marad oo ilaahay waxau yidhi hadalka ha dabcinninoo ha jilcinnina waa markay ragga ajaanibta ay la hadlayaan laakiin markay la hadlayaan dumarkii dumar kale la hadlayaan waa in hadal debacsan oo wanaagsan oo layinoo debacsan waa inay ku hadlaan hadal qallafsan waa inay iska jiraan rag ajaaniba ah hadday dhacdo inay la hadlaan waa in aynay kula hadlin hadal markaa jijilicsan waynayna kula hadlin laakiin taa macnaheedu ma aha inay marka karooxayaan oo dhibaataynayaan ama ay caayayaan ama aflagaadaynayaan maaha laakiin jiljileec iyo dabac iyo yani markaa waxyaalahaas aynay muujinayn fala takhdacna bilqawli fayamaca aladii fii qalbihi marad wax iidaa iyo dhibaataa hadalka kula iman maayaan laakiin jilcin iyo markaa dabcin badan miday ku samaynayaan ma aha marka weji furan iyo hadal wanaagsan waa in laysku qaabilaa cilmiga sharciga waa in aad iyo aada loogu dadaalaa cilmigu isaga asal u ah camalka diinta lagu camal falaya saynu hore u soo sheegnay waxaa la yidhahdaa macrifatu tariiqi nisfulcamal waddada in la gartaa shaqada waa ka badh masalan haddaad meel ku socoto jidkaad u maraysay inaad garataa dee waa wax ka mida shaqadii qayb ka mida weeye halkaad ku socoto haddaanad garanayn dariiqaad u maraysay aanad garanayn miyaad gaari kartaa waxaa laga yaabaa da inaad meel kale u kacdo yaa marka macrifatu ariiqi nisfu alcamal wuxuu ruuxu ku camalfalayo diintii uu ku dhaqmayay garashada uu garanayaa waa diintii ka badh waayo diintu waa cilmi iyo camal waa cilmi iyo camal weliba halkaa waxaan idinku baraarujinayaa cilmiga waa in aad loogu dadaalaa waajibaadka ruuxa saaran inuu u aqoon yeesho hadday tahay caqaa'idda uu ictiqaadinayo caqiida saxiixa ou ruuxuu caqiidaynayo waa inuu aqoon yeeshaa si aynay u dhicin caqiide faasida inuu caqiideeyo oo rumeeyo si aanu ula imanin waa inuu caqiide wanaagsan si uu u ictiqaadiyo waa inuu marka hore caqiidadii saxda ahayd bartaa arrinkaas waa muhim mar labaadka waajibaadka ruuxa saaran hadday tahay salaadda salaaddii waa cibaada ruuxa waajib ku ah oo cayni ah marka siduu u tukanayo shuruuddeeda arkaanteeda waajibaadkeeda waxay ku burayso kullu daalika waa inuu aqoon yeesho siayna u dhicin isagoo cibaadaysanaya haddana cibaadadiisu inay noqoto mid faasida ah si ayna taasi u dhicin saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam saxaabi ka mida ayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam oo masaajidka jooga ayuu soo galay saxaabigaas laba ragcadood buu tukaday nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam nebigana waa salaamay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam irjic fasalli fainaka lam tusal noqo oo tuka maa tukane marba haddii saxaabigaa nebigu ku yidhi maa tukana dib ugu noqo oo tuko bimacnaa waxaad tukatay salaad ma ahayn se inuunu taasoo kale ka baqno uma xaqlihin sida saxaabigaasiba isagoo islahaa isagu waa tukatay nebigu u yidhi sala allahu alayh wasalam maa tukan bimacnaa waxaad tukatay salaad ma aha ee dib ugu laabo waynu ruux waliba uu ka baqa taasoo kale inay ku dhacdo waa inuu ku dadaalaa salaaddiisu inay saxiixa noqoto salaaddu waxay ku ansaxaysa waa inuu bartaa waa inuu aqoon yeeshaa siduu salaad saxiixo ah oo saxan uu u tukado marka hadday salaaddii tahay hadday soonkii tahay hadday ictiqaadkii saxiixaa ah tahay hadday waajibaadka kale ee saaran tahay kullu daalika waa in loo aqoon yeeshaa xaqa labada waalid iyo waxay ku leeyihiin iyo samafalkooda waa in loo aqoon yeeshaa si sidaanu ruux u noqon waalidinkaar ruuxa labadiisa waalid waalidinkaar ku noqday akhlaaq wanaagsan kuma sugna waayo ciduu akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo waxa u xaqnimo badnayd labadiisa waalid inuu kula dhaqmo akhlaaq wanaagsan nabiga sala allahu aleyh wasalam markii saxaabigii ku yidhi man axaqu nnaasi bixusni suxbati dhaqan wanaagsan cidaan kula dhaqmo yaa u xaqnimo badan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ummuk baa u xaqnimo badan marka ruux hooyadii kula dhaqmaya dhaqan aan fiicnayn waalidinkaar ku noqonaya gacmaha ku saydhaya karooxayoo dagaalaya amarkeedii diidaya akhlaaq wanaagsan ku dhaqmi maayo waaynu labadiisa waalid uu noqdaa mid akhlaaq wanaagsan kula dhaqmaya waalidinkaarnimadana waynu iska jiraa waalidinkaarnimadii waa lagu cadaab mudanaya nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uhi alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir ma idinka warramaa dembiyada waaweyn waxa ugu weynaanshaha badan qulnaa bala yaa rasuul allah xadiiska saxiixaynka waxaanu ku nidhi ayaa saxaabigu uu yidhi waxaannu ku nidhi haa rasuulka ilaahayow qaala alishraaku biallaahi wa cuquuqu lwaalidayn dembiyada waaweyn waxa ugu weynaansho badan in ilaahay loo shariig yeelo oo ilaahay cid kale lala caabudo wa cuquuqu lwaalidayn iyo in labada waalid waalidinkaar lagu noqdo wa kaana muttaki'an fajalas nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa mid dangeega dabeedna waa sara fadhiistay alaa wa qawlu zuur alaa wa shahaadatu zuur markaasuu yidhi hadalka beenta ah iyo markhaati beenalah ayaa iyaguna ka mida dunuubta waaweyn wax ugu weynaanshaha badan markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku celceliyey marka waxaa laga qaadanayaa waalidinkaarnimadu inay tahay dembiyada waaweyn waxyaalaha ugu weynaanshaha badan inay ka mid tahay waalidinkaarnimadu maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa wax kasta oo labada waalid dhibsanayaan ama cadho sharciguna aanu amrin wuxuu noqonayaa waalidinkaarnimadii ka mid noqonaya xaddulcuquuqi maa yuhayiju lghadab curfan liummin kaana daaka aw liab sida bacdi bayt ay ku cabbireen cuquuqa xadkiisu ama tacriifkiisu waa wax kastoo cadhada kiciya curfi ahaan iyo sida loo bartay cadho sababa oo labadii waalid inay ka cadhoodaan keensanaya liummin kaana daaka aw liab ama hooyaha u sugnaado ama aabbaha u sugnaado bimacnaa cidda ka cadhoonaysa ama aabba ha noqotee ama hooye ha noqotee cuquuqii bay soo gelaysa wax aan dembi ahayn hadday amraan inuu diidoo yeeli waayaa waxay noqonaysaa waalidinkaarnimada ka mid shaygii mubaaxa ahaa hadday ku amraan ama shay sunno ah ku amraan labada waalid amarkooda wuxuu ku noqonayaa waajib buu ku noqonaya waayo daacadoodu waa faral taacada labada waalid la ateecayaa waa waajiboo waa faral markaa saas aawadeed waa in la yska jiraa waalid inkaarnimada waa in la iska jiraa xuquuqda labada waalid waa in loo aqoon yeesha taa macnaheedu ma aha marka leeyahay labada waalid baa la ateecaya wixii macsi ah ama dembi ah in lagu ateecayo ma aha laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq adeecitaan makhluuq la adeecayaa ma jiro oo lagu adeecayo cisyaanka khaaliqa la caasiyayo yacnii wixii markaa dembi ah laguma adeecayo cidnaba laakiin wixii aan dembi ahayn waxaa waajiba in lagu adeeco labada waalid waajib weeye waxyaalaha ay markaa waajibka tahay in loo aqoon yeesho waxaa ka mid ah haddii markaa waxa weeye gabadhii ay nin leedahay ama ay tahay marka waxa weeye xaas ay tahay waa inay xuquuqda yacni ay isku leeyihiin ninka ama ninku xaqu ku leeyahay waa inay u aqoon yeelataa taas yadaa waa inay barataa mas-uuliyaddeeda iyo waajibka saaran waa inay u aqoon yeelataa waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas'uulatun can raciyatiha nebigu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam gabadhu waxay ilaalinaysaa guriga ninkeeda ayay ilaalinaysaa waxaana la su'aalayaa la weydiin doonaa yacni racyadeeda iyo waxa ay ka mas-uulka tahay ayaa la su'aali doonaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waa inay u aqoon yeelataa yacni waxa weeye xuquuqda ay isku leeyihiin waayo mid walba ka kale waxa ugu waajibaya xaq baa ugu waajibaya xaq ayaa ugu waajibaya marka waa in salaaxa iyo wanaagga ay ku dadaashaa xilkeeda waa inay ka soo baxdaa xuquuqday isku leeyihiin waxa bannaan iyo waxaan bannaanayn waa inay markaa barataa tarbiyada ubadka waa in loo aqoon yeeshaa oo waxyaalaha markaa gaarka saaran siday markaa caruurta u rabaynayso siday u barbaarinayso yacni markaa siday xaqooda uga soo baxayso waa inay markaa tan noocaasa markaa barataa taas yadaa waa inay barataa waxyaalo dumarka u gaaraa jira dhiigagga dumarka axkaam badan bay leeyihiin hadday tahay dhiigga dhalmada hadday tahay dhiigga xaydka waa in loo aqoon yeeshaa waa in markaa waxaa la bartaa dhiigagga asla kala bartaa yacani dhiiggii keebaa markaa dhiiggii xaydka ah ama dhiiggii caadada ah keebaa dhiiggii dhalmada ah keebaa dhiiggii dhabar furanka ah axkaamahay ku kala duwan yihiin waa in loo aqoon yeeshaa yacni sida looga dahaaro qaadanayo waa in la bartaa calaamadda lagu garanayo inay gabadhi ka daahir noqotay waa inay u aqoon yeelataa haddii waxyaalaha aynay garan waxaa dhici karta iyadoo dee dhiiggii ka daahir noqotay inaynay garanayn inay ka daahir noqotay ama yadaan ka daahir noqon waxaa dhici karta inay is tidhahdo waa daahir noqoto ay iska tukato oo intay maydhato marka ay tidhahdo daahir baan ahay xaqiiqaduna ay tahay inayna daahir ahayn marka axkaamta ay dhiigaggaasi leeyihiin iyo sida loo kala soocaayo iyo daahirnimada waxa lagu garanayo inay ka daahir noqotay iyo sida looga maydhanayo kullu daalika waa in loo aqoon yeeshaa waxaa jira dhiig kale oo dee shabbahaaya dhiiggii caadada oo aan dhiiggii caadada ahayn waa dhiigga markaa shubandheerka ama yacni dhabar furanka lagu magacaabo waa dhiig markaa ciladi keensatay oo dhiig dabiiciya aan ahayn marka isagiyo dhiiggii xaydka waa in la kala gartaa si aan la qaldin cibaadadeeduna ayna u fasahaadin marka axkaamaha caynkaasna calaa kulli xaal waxaa loo baahan yahay si gaara in loogu aqoon yeesho ayaa loogu baahan yahay akhlaaqdana waa in la wanaajiyaa hadday tahay dadka marka waxa weeye ay la dhaqmayso hadday tahay derisyada hadday tahay waxa weeye markaa waalidada hadday tahay zawjyada hadday tahay saaxiibbada hadday tahay dadka cilmiga ka qaadanayso hadday tahay dadka cilmiga wada qaadanayaan kullu daalika waa in markaa dhaqan wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan waa in lagula dhaqmaa waana in camalka ikhlaaska lagula dadaalaa taas yadaabaa lagu liibaanayaa ilaahay haynagu anfaco wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk